bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhraf الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وsaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii afartan iyo labaad ee ka mid ah min riyaad الصaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin salى اllahu عalيh wali waslm baabu اlwasiyaةi bالnisa uu baab yahay in laysu dardaarmo dumarka xaqooda in la dhowro la ilaaliyo oo ilaahay looga cabsado subxaanahu wa tacaala qaala allahu tabaaraka wa tacaala wacaashiruuhunna kula dhaqmo dumarka bilmacruufi si wanaagsan wacaashiruuhunna kula dhaqmo dumarka kuwa aad qabtaan iyo kuwa idinla dhashay iyo kuwa aad dhasheenba bilmacruufi sida wanaagsan macruufkuna waa maa lam yunkirhu shaaricu shaaricu uusan inkirin baahida aadamuhuna ay ku xidhan tahay baa la yidhaahdaa qolina waxay dhaheen macruufku waa maa carifahu alcaqlu wاlcaadatu wاlcurfu almuhim waa khayrkii wanaag wixii sama ah in shareecadu aysan diidin ayaa loo jeedaa walahunna mil اladii calayhina bilmacruuf oo kaley la mid tahay waqaala tacala ilahi wuxuu uhi walan tastaطicuu awoodi maysaan an tacdiluu inaad garsoortaan bayna الnisaa'i dumarka dhexdooda ay kula اlcadli walan tastaطicuu an tacdiluu kula اlcadli wey bayna الnisaa'i dumarkaad qabtaan ee xaasaskiinna ah walow xarastum aaba dadaasheen fi اlcadl aabad ku dadaasheen cadliga ee garsoorka laakiin ma awoodi kartaan mar hadday sidaa tahay falaa tamiiluu ha u iilanina ilaa xdaahunna cala اlأkhra weeye falaa tamiiluu ha iilanina ilaa xdaahunna ha u iilanina can اlأkhra kula اlmayl leexasho iyo iilasho dhammaanteed dhammaystiran fatadaruuha aad ka tagtaan tii laga iishay aad ka yeeshaan kalmucallaqati sida mid la lalaadshay oo geedka lalaada shayga lalaada ee mucallaqa ah cirna dhulla ma jooga weeye gabadha marka gabadh la qabana ma aha gabadh la noqon mayso markaa iyada ah wain tuslixuu haddaad wanaajisaan oo islaaxi wanaag dhex dhigtaan bayna annisaa siyaaqa ayadu sidaasuu keenaya lafdigu caanba ha noqdeen laakiin siyaaqu wain tuslixuu bayna annisa oo watattaquu aad ka cabsataan can ilmayl ee xashada iyo leexashada aad ka cabsataan fa ina allaha kaana hafuuran raxiima ilaahay waa dembi dhaafe naxariis badan weeye marka aayaddan daahirkeedu waxaad moodaa inay ka hor imanaysa aayaddii bilowga suuradda wain khiftum an laa tuqsituu fi lyataama fankixuu maa taaba lakum min annisaai matna waulaaa warubaaca fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxida idan waxaa la yidhi haddaad ka cabsataan inaad garsoori weydaan oo labada iyo saddexda iyo afarta aad u garsoori weydaan fawaaxida aayaddana waxay tidhi si walbood yeeshaan dumarka aad la qabtaan cadli ooma samayn kartaan mana awoodi kartaan marka see loo jamcinaya aayadaha aayadda hore waxa weeye guurka bilowgiisa hore haddii malahaadu uu yahay haddaad laba guursata inaadan garsooraynin ma guursan kartid labo haddaad saddex ka dhigta haddaad malahaadu u badan yahay dannigaada khaalibkaa malahaada xooga badanna shareecadoo dhan baabaa ku dhisan axkaamtaabaa ku xidhan takliifkao dhan baabaa ku xidhan ilaa maa nadur haddii malahaadu hal haddaad ka badiso inaadan garsoorin malahaadu u badan yahay guur ma labayn kartid oo ma saddexayn kartid oo ma afrayn kartid taa waa mas'alo oo aayadda hore intaasay ka hadasha adoon magahaadu u badan yahay inaadnin rageed tahay ood diracood garsoorayso ood cadaalad ku dhaqmayso adoo aaminsan baad labaysay ood saddexaysay oo afraysay xaajadii marka nadariyadda ahayd markay tatbiiq la yimaado la dhexgalo hawshu ilaahay wuxuu ku leeyahay ma awoodi karta walan tastaiicu an tacdiluu bayna الnisa saa darteed salafku waxay leeyihiin cadligan aayaddu ay sheegteen la awoodi karin waa alcadlu fi اljimaaci wاshahwa laa fi اlmabiiti wاlqasmi wاlnafaqati wاlkiswati iyo wixii la halmaala waa la awooda habeendhaxa waa la awoodaa in loo simo biilka waa la awoodaa in loo simo waxsiismada iyo daryeelka iyo marashiya masruuf maxaan la awoodin galmada iyo sutaga lama awoodo in loo simo maxaa yeele wax adiga kugu xidhanba ma ah wax dareenkaadu ku xidhan adu markaad rabta aad samayn markaad rabtana aad diidi ma ahba waa wax ku xidhan damaaci ka imanaya naftaada iyo qalbigaada iyo ka imanaya iyo kolba sida islaamta u diyaargarowda iyo caafimaadkaada iyo fahmadaada iyo nasiyaada ku xidhan wey iskama gudlan kartid soo warka asaga hoostaad kawada qoslaysa waa id arkaa hawshu waa hawl ka duwan biilki waad simi kartaa oo wejigii baad simi kartaa oo habeendhixi baad simi kartaa hawshaa laakiin xisaabo kale u baahanta marka taa lama simi karo sayidina ibn cabaas baa sidaa ku fasiray uhi cadligan aayadda dambe ay ka hadlayso waa acadlu fi اljimaaci wاshahwa midda ay aayadda hore ka hadashayna waa cadligii fi اlmabiiti wاlqasmi wاlnafaqati wاlkiswa waa laba aayadoo kala duwan buu leeya ra'yigiisaana fiican ra'yigaas waxaa ibn cabaas maro jamaca minasab ku raaceen baana sax ah marka macnuhu aayaddu sidaasuu noqonaya saan baynu ku dayna haddii si dhankala la maro way adkaanaysaa haddii kale qolyihii dabaallada iyo reer masar baad noqona yidhi maba bannaano hal ka badan in la guursado aayadda horey ku dhageen tanna waxay dh way ka hor imanaysaa hal lagama badin karo alcadlu hunaa waa shayun khaasun waalcadlu hunaakana waa waa caam marka laba kala mid weeye ayib midna waa fi bidaayat الnikaax midna waa cinda الtaطbiiq oo loo jeedo weliba wixii ku saabsan dareen iyo shahwo ku saabsan wey wa min ثama xadiidkii fi sunan man kanat lahu imra'ataani famaala ilى axadihima jaءa ywma اlqiyaamati waaxadu shiqayhi saaqid waa idinka soo maray ninkii laba dumara qaba ama saddex ama afar qaba ee u kala eexda maalinka qiyaama wuxuu yimaadaa asagoo kala dheer oo labadiisi garab mid ka mida dhacsan yahay sidii shimbir garbaabka iyo baadka la jabshay oo kale dhinacanaa ku dhacahaya kana waa ku taagmahaya ummaddaa lagaa duw waa lagu ceebay ee xashadii adduunka aad samaysay eed baalansi garan weyday miisaami weyday oo ayaa lagaa muujinaya aakharo calaamad iyo astaan iyo cambaar lagaaga dhigaya kaladii yatakhabatuhu shayطaanu min almas qolyaha ribada cuna ama bannaysta ama ku dhaqma ama qaata ama cunsiya ummadaha ama ku kaalmeeya aakhar waxay imanayaan ayagoo waalan oo dhacdhacahaya oo sarqaansan sida nin cabay ama uu jinhayo oo markaa gabidhacahayay imanayaan ayagaa lagu ceebaynaya iyagoo calalo waaweyn bay imanayaan ballanfuruugu bandiirad dheer iyo calan baa laga taagaya nin walba calaamadii uu ilaahay ku caasiyey oo ku caanbaxay in lagu ciqaabay u badanta mararka qaarkood xadiia wanaaga sooma xadika abi saciid addoon walba waxaa lagu soo saarayaa wuxuu ku dhintay adoo kale eexan hayo oo midna u eexan midna ka eexan baad dhimatay adoo kale dheer baa lagu soo saaraya famaala maylkaasi marka waa cadliga laga hadlaaya riwaayo kale caddaysay falam yacdil baynahuma cadaaladda iyo maylka laga hadlaayo waxaa weeye waa marashada iyo masruufka iyo habeendhaxa iyo wejiga ka warqabka iyo dhaqaalaynta ama midka qalbigaa takliif kuma xidhna asagu takliifku adumaba awoodidba xadiid daciifa ku yimid oo sunankaad maraysa nabi maxamed uri alayh markuu gabdhaha u simay xaasiskiisii gogoshii iyo uu u simay marashadii iyo masruufkii habeendhax iyo wejiga dhaqaalayntii wuxuu yidhi ilaahu intaa waa tii aan awooday qalbiga soo ma ah oo xagga caayisho u badan allahu ha ii qabanin xadiidka daciif baa ku jira waa inagii soo maray hase ahaatee macnihiisu waa sax qalbiga waxaa weeye nafnin ronraacday dumarka aad qabto takuu ronbaad xaggeeda u yarjixinaysa caruurtaada aad dhashay baad u kale eexan maxaa yeelay xagga qalbigaa laga hadlaya aan ujeeda oo kubaad jecesha markaad artaad ku farxi midna shirkaad isgelin wuu kuu daran yahay oday baa igu wiilka aan dhilay ee hebelah intaan hebelow idhi aabbow ima dhihin buui u yeedhay weligay hoo iyo hee ima dhihin aabbe ima dhihin midna aabbe macaan kugu daraaya aabbe iska badbaaya macaanu raacinaya wuu kuu ducaynayaa nin hadda geerihiisa aana maqal na wuxuu ii sheegay oday baa wiilu dhalay baa dhintay xilli dambaa la yidhi hebel aabba wuu naf wuu soo kacay madaxuu qabtay markaasuu ilaahu raalli baan kaaya ka raali noqo oo maxaa jiraa la yidhi weligiibu maalinkuu hana qaaday ilaa hadda uu konton jiro nafbaxahayo anuu hebelow idhi mar labaad hadal kuma celinin buur ama ha jiif ama ha soo jeedo hadduu jiifo iyo hadduu soo jeedoba aabbo waxaan kay weligaba xataa mar labaad kuma celinin buur xataa hadduu jiifo ma aqaana bur wax toosiiya isagoo khuurinahaya haddaan meel fog hebelow ka idhaahdo aabbuu le waa fadhiyaa odayg intuu ilmeeyey buu ilaahu raalli baanu anu kahay ka raalli konton jir buu ku dhintay waan saaxibbana iga sheekay waalidku marka ayagaa carruurtoodii bay kala jeclaanayaan xagga qalbiga maxaa yeelay carruurta iyagaa kaa kasban jacaylka iyo wanaagga iyo qalbiga kaa kasban midna nacayb buu shaqaysanaya habaar iyo inkaar iyo balaayo dumarkuna waa sidoo kale haday sanka kaa geliso oo sariirta kugu cunto gogosha kugu cunto war wanaagsanba aadan ka helin hadhowna ay la soo istaagta qalbigu waa inna loo sima miyay soconaysaa ma soconayso orkaadhaad faanteen ayadoo sidaa tahay haddana xaqa alla ku saaray iska ilaaliya iska ilaaliya halkiinna iskaga urursada ragaan hal haynin baa u badantiin baan u malayni waa haddaad marka ka baqdaan cadaalad darro haddii kale ummadda ha la badiyo ha la guursado cadligana ha lagu dadaalo wa can abi hurayrata radi allahu tacaala can qaala qaala rasul la sl lay waslam istawsuu biاnnisaa'i khayra istawsuu isu dardaarma biاnnisaa'i dumarka khayran wanaag isku dardaarma sidaasa annagu nalagu laqabayn jiray laakiin alistisaa fi اlcarabiya waa qabuul اlwasiya dardaaranka aqbala wey nabigu dardaarankaan idinla dardaarmeen dumarka ka hadlay een xaqooda ilaaliya ida idhi dhowra oo iga aqbala waa loo jeedaa alistisaau fi lcarabiya waa qabuul wasiya ama waa alabu lwasiyati min nafsihi aw min hayrihi waxaa leeyahay tajriid ku samee naftaada tajriidku waa maxay waa inaad adugu fi lbalaaqa waa inaad adugu ruux labaad iska dhigto ood ku halqabsato waxaa naftaada ka soo qaadaawa in lagaa dalbayo oo lagaa codsanayo si adag inaad dumarka xaqooda iska ilaaliso labadaa macnay ku fasiraan culummadu fisaaga ima qabuul wasiyo sida loo badan yahay ah iyo imaa طalabu nusxi min nafsika linnisaa iyo naftaada inaad ka dalabto inaad daacad u noqoto ood u garsoorto ood ka dadaasho dumarka xaqooda labadaa macne ayay culummadu istisaaga ku fasiraan laakiin isku dardaarmade wasiyadii umbaa lagu fasiri jir macno fiican ma xumo istawsuu isu dardaarma khulaasadu waa maxay attawaasi attawaasi baa lagu fasiri jiray laakiin macnahaas ayadii sheegay labada qaybooda ayaa sax ah wanaag isku dardaarmo idinkuna naftiinna wanaag u dardaarmo dumarka ka dadaala kii meel kaga dhacay xaqoodii dulminaya ama gaasirayana qabto iyo cadhaho khayrka fara oo u sheega fa ina almar'ata haweenaydu khuliqad waxaa laga abuuray min dilacin feedh baa laga abuuray wfii riwaaya xadii fainahuna khuliqna min dilacin dumarkoo dhanba ayaa waxaa laga abuuray feedh waxaa loo jeeda asalkooda jinsigoodiio hooyadan xawaa loo jeedaa aabbahen aadam isagoo lagu halqabsanayo yaa ilahay wuxuu odhanayaa bini aadamka waxaan idinka abuuray caro ciid baan idinka abuuray waxaa loo jeedaa asalkii aabbahen tanna waa sida oo kale waina acwaja maa fi dilaci feedha meesheeda u qallocsan waxaa weeye aclaahu meesha sare feedhu markay meeshay duudda ka galaan ay duudda ka galaan ama ay shafka iska qabsadaan baa ugu qalloc badan le feedhu waa way soo galaan labdhabartaa oo laangaroolaha xangullahana way galaan soo marka meeshay lafdhabarta ka gasho ayaa ugu qallocsan oo saa soo gadoona garh bay leedahay intan dhexda xoogowba yar qurxusan tahayba qalloocun baa ku jira mooyeen saa uma soo godno nabigu wuxuu inna acwaja ma fi dalaci feedha waxa ku jira ama xubnaheeda meesha ama qaybaheeda meesha ugu qalooc badan waxaa weeye aclaahum meesha sare ay dhabarka ka gelayso fain dahabta haddaad idan intaa maxaa keenay faqradan maxay tahay faa'iidadeedu waina acwaja maa fi dalaci aclaahu culamada qaarku waxay leeyiin faa'idadu wuxuu tilmaamayaa feedh dumarka laga abuure qaybta usii sii qalooc badanee u godan baaba laga sii abuuray si guud waxaad ka dhihi feedh baa laga abuuray laakiin feedha gantadeeda laga abuuray geeskeeda qallocsan wey fain dahabta haddaad doonto tuqiimahu cafwan tuqiimuhu inaad toosiso meesha qallocsan inaad toosiso fidiso haddaad damacdo kasartahu waad jebin wain taraktahu haddaad sidiisa ku daysana lam yazal kama baxaayo kama zuula acwaja inuu yahay hadday sidaa marka waxaa weeye jinsiga iyo dabeecada basharka ee dumarka ah ayaaba qalooca laga abuuray qalooc laga waaye mahayo waxaadan u bogin waxaad qoonsata laga waaye mahaye dulqaato oo reerkiina dhaqdu nabigu inu leh calayhi salaat wasalaam fastawsuu isu dardaarma binnisaa'i dumarka khayran bimacnaa aqbala dardaarankayga u dulqaato u sabra weeye idinkuna khayrka isfara macnahaasuu nabigu u jeeda calayh salaat wasalaam wa fii riwaayatin fi saxiixayn riwaayo saxiixanka ku timid waxaa ku jira almar'atu dumarku ama haweenaydu ka dilaci feer bay la tootaa inaad qamtaha haddaad isku dayda inaad toosa kasartaha waad jebin wa in istamtacta biha haddaad iskaga dhaqmaadana istamtacta wa fiiha cawaj waxaad ku dhaqmaysaa ayadoo qalluuc ku jiro waaad la noolaan weeyo ood aad dhaqanaysaa ayadoo qalluuc ku jiro idan waxaa weeye isku dayon weeye inaad aad toosiso ood markaa aad ka dhigto murmudhi ka dhigto ma soconayso iyadoo qalloocda iska wato oo qallooca ku jiro iska canaanso oo iska dhagaabyo oo waani oo wax u sheego waxaad ku aragta iskaga ka sariigo oo wuxuu markaa shareec ahaan loo dulqaadan karin mooyeen reerkaada iska dhaqo saa darteed soomaalia waxay ku maamaahaan dumar ama ka samir ama u samir dumar baydeen ama ka samir oo fur haddee kala taga wey ama u samir nin dhowray kama dhalana way yidhaahdaa nin u fiirsaday kama dhalana way yidhaahdaan waa dhallaan raawad weyn bay sheegaan maamaayo fara badan dumar ku saabsan oo in laga sariigto oo loo dulqaato oo loo waxreebo oo loo turo oo gobannimo iyo islaamnimo ku dhisan bay leeyihiin oo aad u khayr badan taasaa fiicinayd sidaasaa lagu wado wfii riwaayati lmuslimin riwaayo kaloo muslim waxaa ku timi ina almar'ata khuliqad waxaa laga abuuray min dilicin feer baa laga abuuray lan tastaqiima laka kuugu hagaagi mayso gabadhu calaa ariiqatin waddo kuugu hagaagi mayso oday hadda geeridiisa waa dhawood la soo sheegay baa waa gabadh loo aroosay muuse adeerkii ah muuse daawood markaasaa waagii baryaba gabadha gacanta soo qabtay nin weynoo oday ah waxaa l intuu gablami lahaa baluun in wax laga reebaa laysku dayo reer dhan baa isxilqaamay gabadhi baa yaradkeedii la bixiyey oo suriyad la bixiyoo odayga dhale wax loo geeyo waa la habiyey hawsha shilna isagoo kama bixin arxan iyo qaraabaa lahay intuu gablami lahaa baa le laga reebo gabadhi baa guri loo geeyey waaga ka beriba gabadha gacanta soo qabta bes bay iga tahay waa iga furan tahay buur war maxaa iska yeelyeeli anugu ma hayn karu haddaad ogtahay marka hore qorshaabay loo sharxay ahayd seminaar in loo furay ahayd oo koors la siiyo howlahan dumarku waxay yihiin iyo inay ruux weynoo iska yelyeli yihiin oo iska daraantari looma sii sheeginba baabusufiyadba iskaga jiray dariiquu iska ahaa meelahaasu iska siyaaro qaadan jiray horu u batay markaasaa bal hala badbaadiyo reerka dhannaa wixii ka raacay waa looga marka waxaa lan tastaqiima laka kuugu hagaagi mayso Eh, waan iskaga halqabsan amba adeer bowduqiyay ahaa muuse waxaan ugu riixaayo eh, howlo kalea jira lan tastaqiima laka kugu hagaagi mayso calaa ariiqatin jid ka bixi maayo riwaayo kala cadaysay lan tastaqiima laka calaa khaliiqatin waaxida ariiqada nabig wuxuu u jeedaa hal dhaqan hal dhaqanoo wanaag ah kuugu hagaagi mayso waxaad kaga dardaaranteed ku ogeyd meel la dhigi mayso waa ninkaa wuuu yidhi da ruux weynoo iska daraandari fain istamtacta biha haddaad iskaga dhaqanto ood iskaga dulqaadato istamtacta biha waxaad ku dhaqmaadi ood aad ku raaxaysan wa fiiha cawajun iyadoo qalooc ku jiro qori qiiqii waa la sla halkan kama shaqayso dumar marka la dhaqhayo qoriyo qiiqii waa lasla tuuraa ma socorayso waxaa weeye waa inaad dulqaadato oo roroosh noqoto noqoto ay dumarku kaa adkaadaan saasuu rag ku dhaqmahaya wain dahabta haddaad doonto tuqiimuha inaad toositana kasartaa waad jabin wakasuraana wuxuu hi jabinteeduna talaaqa furid weeyahad intaasuu shaydaan raadinaya waa inagii idinkii maray sunnada ku maray shaydaan waagii baryaba ciidan buu diraa mooryaan iyo ardaalluu magaalada ku sii iyo suuqa iyo muslimiinta wuxuu leeyahay dadka muslimiinta ku fukad oo diinta islaamka ka saaro macsi ku rida oo reeraha dhisan dumiya oo carshi iyo kursi weyn buuna badda dhigan hayaa riboodkii baa loo keenay galabkii warka la keenaya aduu maxaad soo qabat hebel iyo hebel baan isku dirayo waa isu gacanqadeen feedh bay isku qadqaadeen waa walaalo way doonaan duqay ka adeega akhyaar baa ka xaajoon doonta iska dhammaan waxamaadan qaban hebel baasaan u wadaybu shirki iyo gaalnimo ku dhacay berri buu toobadkeena iga fadhiisuu leh waxamaadan qaban oo maxaad rabtaa kuwaa dhihi anigu hebel islaanti intaan isku diray bay isdalaaqeen adaan kuu baahanaya buu le kaalay bilad sharafeed buu nobel baris buu u dhiibahaya shaydaan iyo ibliis wuxuu ugu jecel yahay reer dhisnaabaa dumay oo kala tegey muxuu ugu jecel yahay sabab reerku mar hadduu dumo carruurtii baa baylihii carruurtii baa dayacmi usradii baa dumi muslimiintu waxay ka dhismaan fardi saalixa oo reer asaaso usra saalixa usrada waxaa ka yimaada shucba iyo mujtamac mujtamacna dowlad buu dhisaa haddii asaaskiiba hagaagi waayo oo reerihii un kala socdaan oo furitaan uun socdo maxaa dhismayaa isu imaanaya bulshadoo dhan baa dumaysa shaydaanku markuu fahansanya meesha muslimiinta laga gale laga qabtuu garanaya ninkii reer islaan soo dumiyuuna ugu jecel yaho bilad sharafeed uu siiyay abaalgud iska ilaaliya qowlu uu yidhi nabigu awaj huwa bifatxi اlcayni caynkoo la kordhaba cawaj la yidhaahda wey iyo walwaaw wowda la kordhaba caynkii wowga la kordhaba saasaana badan saasaana badan in la kasrina waa la akhriyaa ciwaj la yidhahdo caynka in la hoos dhigo ibnu casaakir iyo khayrkii ayagu waxayba xarakeene ku dabtiyeen kelimada in ciwaj la yidhaahdo oo caynka la hoos dhigo oon la kordhabin bay isagu maray jamaaca min alxufaad wاnuqaadna wayba rajaxaanoo caynka in la kasro ciwaj la yidhaahdo qole waxay dhaheen meh aanu kala qaadno haddii shay taagan laga hadlaayo oo qotoma shay qotoma haddii laga hadlaayo qalloocna uu ku jiro cawaj baa la yidhahdaa bay yidhaahdeen idaa kaana ashayu muntasiban aw shaakhisan tiiroo kale geedoo kale ruux taaganoo kale wuxuu hadduu qotomo qalloocna ku jiro waxaa la yidhahdaa bay yidhaahdeen caawaj bifatxi اlcayni ay ilfa caynta iyo wowgoo la kordhabo hadduu shaygu shay macna'a yahay ama ra'yi ama kalaam ama caqiide ama madhab uu yahayna caynka ha la kasriyo ciwaj ha la yidhaahdo yaan la isku khaldin bay yidhaahdeen idan hadda marka haddii tafriiqa la maro halkan waxaa sax la akhriyo ciwaj la yidhaahdo allooca dumarka ku jira alloo xisi ah ma aha iyagaaba kaa tusanoo ka quruxsan adaaba sabaabiiro iyo hongodla iyo tuurba leh ayaguaa mulmundhiba ee alloocu nabigu ka hadlay mxuu waa allooc macnawi ah oo xagga dhaqanka iyo maamulka iyo hagaagga iyo toosnaanta ah soo sidaa ma ahayn wixii marka dhankaasa in la yidhahda ay ahayd ciwaaj walidaalika ibnu casaakir iyo jamaacada dabtiyay ee caynka kasriya macnahaasay u jeedaan wadaad isagu luqow wuxuu yidhi war nimanyaho waxba kama jiraane hadduu xisi iyo hadduu labaduba waxaa bannaa in ciwaj la yidhahdo kaloo bannaa in cawaj la yidhaahdo wadaan waxba kama jiraan waxaa le waa naadir warka uu la yimid waa shuduud bay wadaadda dheheen aduu macanahaasa iskaga jiree ama kasriya ama kordhaba laakiin waxaa loo badan yahay wixii xisi ee qotome ee shaakhisana in cawaj la wixii macnaa ama ra'yi ama caqiide iyo ku saabsan shay aan muuqaninna ciwaj baa la odhanaya qur-aankuna sidaasa yaa ka muuqata walam yajcal lahu ciwajan وعن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن عبد العزى وصحابي مشهور أنه سمع النبي نبي مقلي يخطب النبي خطبة أخرى أيوم مقلي وذكر الناقة ومعطوف على yani uu nabiga khudbeeyey ummaddu waaniyey waay waxaasuu sheegay kanuu sheegay kanuu sheegay markaad rabta inaad soo gaabsato wadakara hebel baa nawaaniyo wuxuu sheegay baad leedahay ma wada koobi kartid ruux wuxuu ka hadlay hebel baa hadalkii furayoo wuxuu hadalkii ku daray baad leedahay qayb ka soo qabsanaysa warkao dhan ma keeni kartid nabi maxamed baa yaan maqla asagoo wadakara sheegay bacda kalaamin sabaq wey waa macuufun calaa maxduuf wadakara wuxuu sheegay bacda kalaamin sabaqa annaaqata naaqata nabi lahi saalix buu sheegay iyo waladii gaalkii caqaraha boqno gooya hasha qudaar ibnu saalif baa la yidhaahdaa sunnadana sheegtay qudaar oo qaaf ah ibnu saalif ayuu nabigu ka sheekeeyey faqaala rasul sal slam rsulka ilah wuxu uhi iqtibaasan min qowlihi tacaala idin bacaa ashqaaha markuu booday ee uu naw yidhi ama taw yidhi kii u khayr daraa reer saalix in bacaa laha hashu waxaa u baxay oo u soo baxay rajulu nin casiizun leh casiisku marna ninka naadirkii ragga ku yaree ninrageedka dirca la marna qalabadaiyo awoodda ayaa la sheegaa casiizun sharaf leh ama awood leh fii qowmi baa loo jeedaa caiizma waa caarimun alafsan qallafsanoo kakan hadduusan kakanayn bahasha kuma boodeen maniicun aan agtiisa la karin duu manaca riwaayada kale xadiidka cadisay yacnii hadduu ah, hawshu meeshuu maro looma dhowaan karo tol iyo ilmo adeer iyo gaalagarab taagan buu leeyahay maniicun la difaacun la agmari karin fii rahtihi tolkii markuu dhex joogo nabigu xadii ku daray riwaayo kale milu abi zamcata milu abi zamca abi zamca waayo waa saxaabiga awowgi cabdullahi ibnu zamca awowgii weeye oo gaal ahaa quraysh markuu dhex joogo meeshuu ka hadla aan dabadii laga hadlin geedku jabiya aan la daba marin meeshuu xariiqo aan loo dhowaanin hadalkiisu uu hadalkooda yahay wuxuu goomay uu go'aan u yahay wuxuu soo qaado uu qaadan yahay wuxuu ka qaadana uu ka qaadan yahay nabig wuxuu wuxuu ahaa ninkan shaydaanka qudaar ibnu marka tolkii uu dhex joogay reer saalix uu dhex joogay qowm saalix uu dhex joogay milu abi zamcata fii qurayshin abi zamca waa maxay waa cabdulaahi weeye cabdulaahi ibnu zamcata ibn اlswad waa aswadka aswad ibn mualib baa magaciisa lo odhan jiray kunyadiisuna abu zamca lo odhan jiray ninkaa idinkuna bay ku halqabsanaya gaalnibuu ku dhintaa bizamca diinka ma soo gelin wiilkiisa zamca ahaana yowma badr baa isnadee isagoo kaafir ah muslimiintaa quwaaxay maalinka ayada ah qoys dhib badan bay ahaayeen waa qoyskii uu ka dhashay zubayr reer bani asad qoyskii wey uma dakar nabigu wuxuu sheegay annisaaa dumarkuu sheegay inaa kafaynaaka almustaazi'iin nimankii laga ku jira abu zamca ee ayaddu ay tilmaanta toddoba lixdan inay ilaahay ku halqabsaday buu ku jira <clears throat> gaalimuna ku dhintay uma dakara nisaaa dumarkuu idan curwa wuxuu yidhi waa dambe ayaan xadiidkan tabiyey buu idhi oon u tabiyey nin waa cabdulaahigan dhalay markaasuu cadhooday bu markaan idhi bui waa rajulun buu ahaa casiizun caarimun maniicun fii rahtihi milu abi zamcata buu cadhooday yani awowgaa oo leeyahay wuxuu ahaa gaalkii dilay hashi nabiyulaahi saalix xoguu mugta waad kullaanaysaaye hilib baa jire markaa isdejinniyo markuu aanu saxaabiga xadiidka ii sheegahayy wax dhiba oo muusa arkayni in mil abi zamca nabigaaba yidhibi cizada iyo awoodda iyo raganimada kale waa gooni diin xumaduna waa baab kale ha isku khaldin marka waa fawacada almuslimiina fiihinna ay fi nisa muslimiintu ayuu wacdiyey oo nabigu uu ka hadlay dumarka xaqooda uu kala hadlay wacdigu waa laysku hayaa wacdigu fi curfi اlqur'aani waxaa weeye التذكير بالkhayr maca التarغiib والtarhiib kitaabka ilahay wacdi meeshaad ku aragtay min suuraة الfaatixa ilى suuraة الnaas wuxuu noqdaa ibnu taymiya ka hadlay alqaacida اlqur'an fi اlwacdi waa maxay waa in khayrka lagu xusuusiyo xumahana lagaaga digo iyadoo lagu darayo in khayrka lagu jeclaysiiyo xumahana lagu necbaysiiyo naar iyo waciid la daba dhigo khayrka iyo wanaaggana janno iyo nicmo la daba dhigo wa altadkiiru biاlkhayri maca اtarghiibi fi اlkhayr wاltarhiibi can الshar idan wacdigu sidaas wey faqaala subanu wuxuu yidhi calayh الsalaaة wasalaam yacmidu axadukum midkiin wuxuu u qasdahayaa inuu haweenadiisii dilo ama u gacan qaado fayajlid imra'atahu xaaskiisii buu karbaashayaa jald alcabdi wa fii riwaaya jald alamati sida adoonta ama adoonka loo qaraacayo nimankiina waasiha isku sheegay iyo saydiyaasha ay addoommaha masaakiinta u dilaan miyaa dumarkiina u dilaysaan falacalla waxaa laga yaabaa yudaajicuha inuu la seexdo waa istibcaad huna min aakhiri yowmiha maalinka niskiisa dambana haweeneyd intuu gacanta qabsado uu karbaasho uu dilo sidii addoonkii u garaaco yaa laga yaaba hadhowna inuu xaas ka dhigto wax ka dayo waa laba arrimoodoo aad u fuulxuno nabigu wuxuu leeyahay nin caaqila uusan jamcin karin yani caqligu curfigii dhaqanku ma keenaya ruux haddaad adilaysa haddana inaad wax ka daydo xog waa fool xun tahay naxariista iyo qalbi jileeca iyo naacawda hadda aad la soo ordayso maxaa hadaayi lagaaga waayo markaad gabadha karbaashaysa isma qabatee nabigu kala daayuu leeh uma intaa kadib waa litaraahi midaan wacadahum nabigu waa waaniyey muslimiinta fii daxikihim qosolkooda ayuu ka waanshay min adartati neefta ay ku qoslaan ruux markay neef ka timaado qosol laga jiidaa meelaha qaarkoodna ceebba ma ah laakiin soomaalida dhexdeeda waa ceeb waa lasii kala daran yahay qolya anugu waxaan garanayaa meeshii ay neef kaaga timaado taallay bay ka dhisahayaanba niman reeqalafa la yidhaahdo neef kaaba timaado dhagax bay ka buuxeen waa laga dhehatuuri waxay noqonba taallo weyn weligeedna waa la sheegi waa meeshii ay hobel ay baashu kaga fakateen baa lagu hay meeshii lagugu lagdo ama aad ku kufto ama neefkaaga kaaga timaado taallayba ka dhigaan hawsha way dhib badan tahay qolyo aan waa arday la ahaana damba kama iyagu adoo la fadhiya iska neefsan hayaan qosashadaada ay kula yaabi hawlu taallaba maaha idinkoo cashirkooda akhrisanhayo iska neefsan isagoo socduu iska neefsan gurigiibu hadduu doono neef ku soo geli kaga bixi hawlu taallaba aa wada joogna waa la yaabaysa marka waa acraafta dadkay ku xidhanta nimanna alxamdulilah ba way bay raadanayaan innaguna saa iskugu celinayso yay kelyuhu ku caddaanayaan soo warkaa ma haysaa kolba waa dhaqankii meeshaad ku soo kortay bay ku xidhanta nabigu laakiin waa diiday oo in lagu qoslo ma bannaano xataa dad dhibsanayso iska waxaa weeye ha iska dulqaado qaala suban wuxuu i lima yadxaku axadukum midkiin muxuu ugu qoslahayaa mima yafcalu wuxuu asaguba samaynayo neefta adiguba kaa imanaysid maxaa hadday walaalkaa ka timaada aad ugu qosli oo dhibo jira bacdu salaf markay hawshaas hora dhacdo ay ka baqaan ruux inuu yaxyaxo way isdhaga tegi jireen xaatim alasam nin la odhan jiray baa waxaa la yidhi oo nin aad u qiimo badnoo salaf ahayoo qolyahan zuhaadda ka mid ahaa ayaa maalin haweeney u timid su'aalay weydiinaysa markaasuu iyadoo la hadlaysaa neef ka imaatay gabadhii waxaan maqlin buu iska dhigay wuxuu idhi iigu celi hadalkaa tidhi wuuna maqlhayaa uu kaa dhaga fiiqan yahay iigu celi buu idhi way ku celisay su'aashii kuma maqlay hadal kor igu qaad buu kuma maqlay hadalka kor iigu qaad kor bay u qaadday markay aad u dhawaaqday yuu yidhi haddaan ku maqlaa waxay iska dhaadhicisay inuusan hawshii dhacday uusan maqlaynin fallaadhi baa ka fuuqday yaxyaxi baa ka tegey su'aasheedii bay wadaatay raggii hawsha ogaaba waagadam waxay u bixiyeen xaatim alasam alasam maalinkaasoo loo bixiyey xaatimkii isdhaga tiray wey isagoo dhaga qaba muxuusuu dhaga tirayaa inuu ruuxa muslimka uusan ka yaxyaxin oon ka khajinin oo ceebtiisa asturo ayib innaguna marka qosl baynu ka jidi lahaynba qolyo reer qallaafana taallayba ka dhisanaa meesha ayadaa muttafaqun calayh yacni nabigu wuxuu u jeedaa waxa adigu aad samaynayso cidnaha ku dhalaacayn ha ku dacaayadaynin wاlcaalimu biاlcayni اlmuhmalati wاlraa'i huwa الshariiru اlmufsid waa ninka sharka badane wax bi'iya ean wax wanaajinin wqowluhu in bacaa nabigu idhaahay iqaama bisurcatin si degdega ah, halhaleel ugu ordayo dee asagaa shayaan ahaa idan nabigu calayh isalaat wasalaam khudbo dheeran oo la istaagay buu ka hadlay dumarka xaqooda in la yska ilaaliyo oon lagu xadgudbin oo loo dulqaato xumaha adugu ku saaran ama aad samaysana aan axad kale lagu ceebaynin wa can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasul lah sal lay slam laa yafrak yuusan u yuqaalu farikat اlmarأaةu idaa abqadat zawjaha ayaa la yidhaahdaa fahiy faruukun wa faarikun labadaa macno bay ku timaada in faruuq la yidhahda iyo faarigba way ismigeeda faacil waa laga dhigaa idan waana kelimo ku timid fi zawjayni faqad looma isticmaalo adoo le walaalkay baan u cadhooday ama nacay ma isticmaal kara kelimadan waa maado gooni ku ah buqdiga iyo nacaybka iyo isku dhexdhaca ninkiiyo xaaskiisa maad haas ku aweeye ma ah meel lama geliyo laa yafrak muminun mumyuusan dhibsanin mu'minatan haweenay muslimada yuusan nicin yuusan u cadhoonin yuusan ka in kariha hadduu kahdo muxuusan nabaa looga dudaynin in kariha hadduu kahdo uu dhibsado minha min almar'ati almu'mina khuluqan dabci ku diido wax ku qoonsado radiya minha aakhara dabci kaloo ugu bogu arkaaya isku dhamme allah laga helaa ruuxa bini aadamka hadduu meel ceeb ku leeyahay meel buu ku fiican yahay meel baad dhibsan meel baad ogu bogi maalin baad xoogu wejiga tubi maalin dambaad farxi kaa farxidhi dhaqankabaa sidaa iska ah. marka sidaa ku wada wey aw qaala annagu wuxuu yidhi hayrahu minha hayrahu buu yidhi yacni ku nacay mooyeen mid kalaad ogu bogi hadday baali toy basari tahay carruurtay laga yaba u roon tolkay u roon waxaa laga yaabaa salaadahay ku fiican tahay diinkeeday ku fiican tahay caraasurkay ku fiican tahay way afgaabantah shabaqdeeda shaqada dersku ma maqlo meelaad ugu bogi ruux muminoo siiisuu qurub nijaasa lamaba jiraba khayr badan baa iska jira ee dulqaata wey waa laisku dhaqaaya isku celceliska hawshaa lagu wado rawaahu muslim muslim baa warshay wa qowluu suubanu uu yidhi yarag huwa bifatxi lyaai wa iskaani اlfa ada yada ooaad waa la kordhabayaa fadana waa la reebaya wafatxi raa'i radana waa laa yafrag wey laa yafrag baa la eh, laga daayo marka aan laga dhigin oo laga dhigo nafyi oo bimacna annahya khabar bimacna annahya macnaha waxaa weye yubqidu yuusan nicin weeye yuusan nicin yuqaalu waxaa la odhanaya farikaت اlmarأaةu زawjaha ninkeedii bay nacday ka duday wa farikaha zawjaha zawjkeedina waa dhibsado waa nacay bikasri ra'yi yafrakuha bifatxiha yani ficilka maadina waa la kasrin mudaariciisana waa la kordhabayabu sheekhu ujeeda ay abqadaha waa nacay wallahu aclam وعن cمر بن الأحوس الجuشhمي رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى اه عليه وسلم في xaجة الوداع wa dardaaranka nabiga u dambeeya muslimiinta si guud oo ula hadlo cadad intaa dhanna uu hor istaago subano calayh salaat wasalaam intuu noolaaba tira intaa leegoo muslimiina maalinka ugu dambayse ula hadlay uguna horaysa xajkii sagootiska yaquulu asagoolaan maqlay bacda an xamida allaha tacaala intuu alle ku mahadiyey ilaahay u mahadiyey kadib wa ana caley uu faalla ammaanayoo ilaahay ammaantiisa uu rakaadiyo uu celceliyey durbe muusan marina wadakara ilaahay ummadda xusuusiyey wawacada ummadda uu cabsigeliyey wacdigii waa lagu cadfay tadkiirkii baa lagu cadfay waa cadfu tafsiir ayay wadaadda leeyihiin lita'kiid in wax la dhuujiyaa layskugu xidhay labadaa eray ee tadkiirka iyo wacdiga ah oo markaas mutaraadif bay qolyaha u jeedaan laakiin sidaynu soo marray way kala duwan yihiin tadkiirku bilkhayr waa fii ma yariqu اlqalb baa la yidhaahdaa tadkiirkuu ka duwan yahay wacdigu sida saxda ah altadkiiru waa maxay waa in shay khayra lagu xusuusiiyo oo lagugu dhagaabiyo oo lagu garwaaqsiiyo khayrkaasoo qalbigaada ku dabcahayo hada huwa tadkiir ama wacdigu waa idiin soo sheegay waa amrun wa nahyun mashuubun bitakhwiifin wa tarkiib soo gaabi wacdigu waa amrun wa nahyun muqtarinun biالtakhwiifi wاltarkiib qur-aankuna sidaasuu tilmaamay uma qaala subanu wuxuu ihi markuu muslimiinta khayrkii xusuusiyey oo ilaahay xusuusiyey oo janno u sheegay oo naar ooga digay wax walboo ku xumaa ooga digay wax walboo ku sabaana u sheegay qaala wuxuu idhi alaa muslimiinay wstawsuu binisaai khayra alaa wstawsuu binisaai muslimiinay haweenka khayr isu dardaarma dardaarankayga dumarka ku saabsanna aqbala u hogaansama fainamaa hunna dumarku waxaa weeye cawaanun ay asiiraatun cindakum way xidhan way xabisan yihiinoo gacantiinna ku jiraan agtiinna asiiraatun cindakum laysa tamlikuuna ma hananaysaan minhunna min annisaa'i shayin shay oo hayra daalik intan ka ahayn inay gacantiinna ku jiraan oo idinka amar qaataan oo ay fasax qaataan oo idinka idinka dambeeyaan waxaan ka inaad ku leedihiin ma ay jirto maxaa yeele gabadha muslimadda ah marka lagugu meheriye lagugu soo wareejiyo gurigeeda inay ka baxdo looma oggolo adoon fasixin hooyadeed ma soo salaami karto adoon fasixin ama kaa idan qaadanin aabbaheed ma tegi karto iyadoon kaa idan qaadanin waraalkeed qaraabadeed ahalkeed danteeda adduunyo iyo mideeda aakhiree masaajidda howlahaasoo dhanba iyo waxbarashadooda waa in zawjkeeda ay ka fasax qaadato sharcigu waa sida qorsheha ayuu isagu soomaaliga ha dambeeyo haddaad tiraado maxaad u fasax wadaad hinaas badanoo masayrow weeye waa lagu leeh lagu qaadahaya gabadha khaldanba la odhan maayo adaa daalac lagu raacay somaali waa taqaanaa nabigu tii buu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam inay idinka dambeeyaan oy gacantiinna dhowraan oo idan ay idinka weyddiiyaan oo waxay samayn idinkala tashadaan waxaan ka ahayn ood ku leedihiin ma jiro gabadhii intaa la timaadana xaqeeda baa lagaa rabaa hadday intaa diidaanna naashisaad bay noqonayaan isgarab orodka shareecadu ma ogolo ayb fainamaa hunna waxaa weeye dumarku markaad guursateen cawaanin waa asiiraatun maxbuusaatun weeye cindakum marka la fiirma asiir maxaa lagu yaqaanaa asiirku ninkan meesha ku xidhay ka warsugahayaa isagaasaa xukumarudku albaabka ka furi ku xidhi hadda seexo cuntada cun soo bax ninkaasaa maamula dumarkuna xuquuqda saaran marka la eego oo ninkooda uu ku leeyahay iyonuu meesha asagu waa iska yahay oo talada laga sugahayo gacan dhaaf iyo khuruuj caala'iman aan la ogoleen marka la eego gabdhuhu waxay ka dhigan yihiin asiiraad kala dambe harciga reerkaa ku dhaqan iska orod ma soconayo cumar muxuu yidhi markuu ansaarla niqaashahayay imda sayfaani fii himdin mustaxiil buu sayfaani fii qimdin laba seefood gal inay wada galaan suuragal ma ah mina amiirun wa minkum amiir bay dhaheen ansaar maya buui muslimiintu waa gal waaxida hal gal weeye galla maxaa gala hal toorri ama hal seef laba toorriyood laba seefood gal iskugu gee waa mush macquul reerkan waa reer yaroo muslima oo dawlad yar weeye amiir buu u baahan yahay amiirku waa kuma waa odayga madaxa kuusan ku-xogeenkiisuna waa gabadha marka waa in la kala dambeeyo adiga haddii xil iyo mas-uud laguu dhiibayna inaad digata lama ogolo waxaa la yidhi ha noqonin doqon faras looga degay inaad wax reebtaada rabaa ayib nabigu raggii buu la hadlahayaa waa canaanay ilaa an ya'tiina inay la yimaadaan mooyeen bifaaxishatin xumaan mubayinatin cad oo markhaati leh ama zina ha noqoto ama xuquuq ray ku tunteen ha noqdo waa ay galeen oo lagu eedeeyo ama lagu tacsiira waxaan ka ahayn ood ku xadgudbi kartaan ma jiro fain facalna hadday faaxishadaa la yimaadaan faaxishadaasi hadday la yimaadaan oo xadgudub ay yimaadaan xuquuqdii meel kaga dhacaan faahjuruuhunna fi lmadaajici gogasha kaga dheeraada dhankaa kale iska seexo qolodhammey furaashka adoo ku jiifo dhabarka udu manaxdada udu hay taabann jirka jirkaan yuusu taaban iga fogow fajruhunna kaga dheeraada fi lmadaajici gogasha kaga dheeraada wadribuuhunna garaaca haddii intaa anfici weydo darban garaac hayra mubarixin aan dhibaynin aan lafajabis ahayn waxay dhaheen culimmadu darbiga hayr mubaraxa ah waa midkaan barar weyna keenaynin hilibkan aan dilaacinaynin marka adi maxaa la samayn bay dheheen wadaaddu sheekh suldaan wuxuu odhan jiray raxmat wuxuu dhihi jiray xilli dambe oo deeradhaaf ah intii biyo la barfiyo iyadoo jiftaa lagu bilbilo biyo qabow waa qayb garaacidda ka midab ama u noqon biyo qabow ha lagu bilbilo ama tusbax ha lagu garaac ama rumayga cadayga ha lagu dhufanaya xoog dhegtaa la yar maroojinaya sida carruurta yararkaa iyadoo kale baasha in laisqawdhabiyo oo budh intii laisula baxo hadhowna la isxadhaadhiyo shuqul ogaadeen meesha loogama baahno markaa inaad fahanteen bay la tahay hadda goor baan keenay ogaadeen ay qabsadeen oo ay dhigteen xaalii xuman bay iga qaadeen hadda laakiin mid labaad bixin maayo hayra mubarixin ay hayra shaaqin ya laakiin dib waxaan ka ogaadayba inna laga daran yahay oo qolya waxaaba jira annagu uli qolyaaba xabad oo la baxaba niman reer mudug la yidhahda iyagu waxaa la yidhi waxoodu wayba kala baxahayaanba markay gacan qaadaan annagaaba dhaannayba wadribuhunna garaaca darban garaac hayra mubarixin ay hayra shaaqin baraxa ay shaqa calayhi wey baraxa shaqa aan dillaacinayn oon dhibaynin laakiin xawdanayo edbinaya taas ku tabatana haweenaadee meeshaa tegaysaan waaba taqaanaanba fa in aacnakum gabdhuhu hadday idin yeelaan oy hoggaansamaan falaa tabquu ha raadinna calayhinna dushooda sabiilan qiil aad ku dishaan mar labaad gabadhii baa iska hagaagtay wadaadw bal raallahu bay ku tidhi hadda horta sanad hor maxaa sidaa u yeesha haka bilaabi ruuxii lagaba soo tegiy qiil aad ku dhibaatayso ama aad gabadhi dembi aysan layan loo dondoonin wax soo dhammaadayna yaan dib loogu noqonin alaa ina lakum calaa nisaa'ikum dumarkiinna waxaad ku leedihiin xaan xaq baad ku leedihiin walinisaaikum calaykum xaqan dumarkiinnuna xaq bay idinku leeyihiin walahunna milu ladii calayhinna bilmacruuf oo kale dumarku xaq bay idinku leeyihiin idinkuna xaq ku leedihiin fa xaqukum calayhinna xaqa idinku ayaga ku leedihiin waxaa weeye allah yuiina inaysan ku soo istaajinin furashakum gogashiinna iyo gurigiinna iyo qolkiinna man takrahuna waxaad dhibsanaysaan gurigaada iyo qolkaada iyo meeshaad degan tahay ruuxaad adugu aadan raalli ka ahayn inaysan keenin walaa ya'danna aysan fasixin fii buyuutikum guryihiinnana liman takrahuna cidaad kuhonaysaan oo dhibsanaysaan ma keeni karaan alaa waxaquhunna taa waa marka gurigi keenidiis ayada bixiddeedii meelay u bixi karto ma jirto ayadoon fasaxaysanin ayadoon ka fasax fasax guud ama mid gaar ahaaneed wadaadu haddii badan baad iska danaysta oo howlo badan baa iga kala daadsanoo qaraaban aadaa oo kanaan tagaa cashir baan soo qaataao wixii khayr ood u fasaxanta hadduu ku khayr weeyaan waa inaad fasax guud gabadhu qaadato ama mid gaar ahaaneed ay qaadato waa hadday rabto inay raallina noqoto ahlu khayra oo jannada meel fiican ka tagta hadday shuqul soomaaliya ay tahana dee hawshooda waa gooni wey alaa waxaqahunna calaykum xaqa iyagu idinku leeyihiinna wax aan tuxsunuu ilayhinna inaad u ixsaanfashaan ixsaan buu rasuul ka hadlaaya ma aha xaqi baseed samaynaysa maahe in weliba wanaag loogu daro fii kiswatihinna aradbaxooda iyo wa acaamihinna raashinkooda iyo biilkooda rawahu tirmidi baa wariya xadika waqaala xadiiun xasanun saxiix qowluhu nabigu uri alayh cawaan uu yidhi ay asiraad buu nabigu u jeedaa jamcu caaniyatin wey caaniya mufradkeedii baa cawaanin lagu jamciya bilcayn muhmala caynaan dhibic lahayn baa la akrinaya wahiyal asiiratu waa ruuxa xabaasan ama xabsiga ku jira ama xidhanbaa en xorta ahayn baa la yidhahdaa walcaani xagga e, kalena waxaa weeye alasiiru asiiraduna caaniyaa la odhanaya labkuna caani baa la odhanaya shabaha rasuul rasuulka wuxuu ku shabahay almar'ata haweenaydu fii dukhuuliha gelidda ay gashay taxta xukmi zawj maamulka ninkeeda ay hoos nabigu wuxuu ku shabahay bilasiiri ruux xabsi ku jira oon marka asagu khiyaarkiisa ku shaqaysan karin khiyaarkiisa aan ku dhaqmi karin intay banaanka joogto ayay imaankeeda ku soconaysa mar hadday nin guursato reer yeelato mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyadduna marka xaqdhowr badan iyo xil buu keenayaa iyo in ninkii meesha mas-uul ahaa amarka iyo talada loo daayo wa darbu lmubarixu waxa huwa ashaaqu ashadiid waa midka daran ee adag ashaaqu waa midka dhibka badan ashadiidu ee daran wqowlu subn falaa tabqu calayhina sabiilanna ay laa tatlubuu ariiqan jid iyo wadaha dandoonina iyo qiil taxtajuuna bihi aad u qabsataan calayna dumarka oo qiil ka dhigata aad ku dhibaataysaan ama aad ku dulantaan wa tu'duunahunna bihi aad ku dhibtaanoo markaa dhib ugu wallahu aclam xadiidku marka kii jaabire fi saxiix muslim baa ka ficnaa inuu keeno xagga quwadee sanadka mana ku adlayno xadiidkan camr ibnu acwas xadiid la macno ah ayaa fii صaxiix muslim ku yimid min xadiiثi jaabirin cinda muslimi وaxmed وahayrihima idan saasuu nabigu calayh الsalaaة wasalaam dumarka oga hadlay ayaguna waa inay xaqa dhowraan ayaguna la xil dhowroon lagu xadgudbin ha la kala dadaalo ha la kala roonado nabigu calayh الsalaaة wasalaam وcan mucaawiyaة bn xaydar radi allahu tacaalى can qaala wuxuu uhi saxaabiga qultu ya rasuul اllah waaguu soo islaamay wey saxaabigan mucaawi bn xayda waa xakiim aabbihii bahs ibn xakiim can abihi can jaddi nuskadii sanadkii macruufka la yaqaanay ee muxadiintu ay ka wada hadli jireen weeye sanadkaani marka markuu soo islaamay ayuu nabiga su'aalo badan weydiiyey towxiidku kala hadlay islaamnimaduu kala hadlay maslatu walaa walbaraa buu kala hadlay axkaam dhan buu weydiiyey saxaabigii ka hadli jiray wa nabi allahu haddaan ma cidla joogo anoo qaban ma qabaysan karaa ee nabigu dhihi jiray allahu xaq an yustaxya min markii intan ka soo gaabsadayhedheebuaauaalu marka weydi waaa kamid ultu ya rasuul allah rasuulka ilaahi waxaan ku idhi maa xaqu zawjati axadina calayh midkaanno xaaskiisu aradiisu iyo afadiisu xaqay ku leedahay muxuu yahay qaala suban wuxu uhi calayh salaatu wasalaam an tuطcimaha waa inaad quudiso ood wax siiso idaa acimta markaad adu wax quudanayso iltifaat baa loo yaqaanaa balaaada waa iltifaatu min alhayba eh, eh, ila alkhiaab muqtada eh, siyaaq wuxuu ah in la yidhaahdo an tuimahaa an yuطcimaha idaa acim ama an tuطcimaha idaa amica idaa acima cafwan saasay ahayd markuu nabigu xooga leexday siyaaqaas oo min alhaybati ila alkhiaab lilta'kiid wاlihtimaam masladu nabigu ka hadlayu rabaa in indhaha la kala qaado oo la soo jeedsado wataksuwahaa inaad arad bixiso wataksuwahaa wataksuwaha bacdu nusu qoraayaan laakiin in la kordhabaa sax ah maadaama an tucimaha ay soo horaysay an tucimaha inaad gabadha quudiso wey idaa acimta marka adugu wax quudinayso waxaad cunto wax ka sii wey waxa adugu aad calfato wax iyo hilib iyo kalluun iyo alaab isla dhacdaan gabdhahana aad ku baabi'isaan digir iyo eh, ugaali ma soconaysaa ma soconaysa alaabta idinku aad la dhacaysaan iskuu gabdhaha wax laga siiya carruurteeda wa tagsuha waa inaad arad bixiso idagtasayta adigu dukaamaha waaweyn baad ka soo adeegataa gabadhuna baljacfaana oo imtixaanoo teendho aad moodo oo ku guban baad u soo gadaysa dhar fiicanoo anfacaya cawradan asturaya ayadan aan dhibaynin baa lagaa rabaa tabartaada liyunfiq duu sacatin min sacati ayb walaa tadrib اlwajha tadriba walaa tadriba baa fiican lahayd oo la kor dhabo hadda way ii reebantahay aniga maxaa toray wa allaa tadriba bay ku cadfantaan filaya saasaa ka fiicnaan lahayd haddii jumla hadda mustanafa laga dhigo baab kale oo markaa la reebo walaa tadrib ilwajha wejiga ha garaacin haddaad u gacan gabadhi gabadha edbinayso garaaci laguusoo fasaxay aad samaynayso wejiga ka leexo waa quruxdii iyo bilicdii meesha loogu sujuudaysa weeye hawshaa ka leexo walaa ha caayano ha cambaarayn dufku u baxay iyo wejigaada ku xaartay lacnad baa kugu taalla iyo waxaa lama ogolo walaa tuqabix qolii ayagu markay ku caayan wejiga ka bilaabaa jira cayda wejiga ka bilaaba oo soomaaliyeed hadda u maaye ولا tahjura baa ii fiiclaan lahayd laakiin walaa tahjur baa ii dhigan in jumaalkan la isku caadfo ayaa bacdu nus qoraya iyadaana quruxsan an tucimaha idaa acimta wataksubaha ida ktasayta walaa tadriba alwajha walaa tuqabixa walaa tahjura sidaasna waa la qoraa reebitaankuna waa sax haddaad ka fogaan sooma gabadha aad ka dudayso walaa tahjur ha ku dudin oo sariirtun kale jiita ama furaashun kale fogaysta ama haddaad isku dhowaan jirta arkaa ku seexa idna arkaa barkinta inoo kale jiid guriga dhexdiisa idan walaa tahjura ila fi اlbayt waxay la macno tahay wahjuruuhunna fi اlmadaajic bay aayaddii bay xadiidku tooganaya xadiiun xasan rawa abu daud baa wariyey waqaala wuxuu yidhi macnaa abu daud baa ku fasiray macnaa laa tuqabix waxaa wey ay laa taqul qabaxak illaah ilaahay ha ku xumeeyo dufa kugu baxdo bale ha kugu dhacdo wejigaadu ha ku xaartayaan la dhihin wey laga leexo alimaam albukhaari abu cabdillaah baab buu baabaystay wuxuu yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ka hijrooda dumarkiisii fii hayri buyuutihinna ayuu baabaystay wayudkaru canhu caayat bni xayda marfuucan annahu qaala walaa tahjura ila fi اlbeyt wlwalu asaxu bukhaari unugu gadaal xore xadiidkan uu ka hadlayaa xadiidka anase wuxuu soo sheegay ku saabsanaa nebi maxamed baa dumarkiis intuu u cadhooday ka dhaartay bil markaasuu ka guuray oo qolk kore ayuu nabigu degay labaatan iyo sagaal maalmood degana oo ka fogaaday caaisho iyo dumar kalena guryahoodii bay joogeen xadiidka anas muxuu sheegay fi saxiixayn in nabigu uu ka hijrooday dumarkiisii fii hayri buyuutihinna aayadduna maxay tihi wahjuruuhunna fi اlmadaajic xadiidkuna muxuu ihi waanlaa tahjura ila fi اlbeyt wuxuu idhi xadiidkaasi mucaali bnu xayd oo kana waxaa ka saxiixsan xadiiu anas xadiidkaani muxuu saa u leeyahay min xayu sanad waa runtii bukhaari xadiidkaani waa min xadiii bahs bni xakiimin can abihi can jaddihi oo mucaawi bnu xayd alqushayri ah nuskadanna min xay xagga sanadka sanadkanna way isku hayaan muxadisiintu waxayna u badan yihiin inay nuska ay tahay saxiixa yuxtaju biha haddii axadka wax ka qaadanaya bahs uu nin iqa yahay man duuna bahs ibni xakiim hadduu nin iqaa yahay waxaa weye waxay u badan yihin inay tahay sanad iyo tarjama qawiya saxiixa waxaa sidaa maray yaxnu maciin xufaaddaa sidaa u badan sidaa darteed bukhaari uu ku dhiira inuu yidhahdo xadiikan waa daciif wuxuu yidhi wlwalu asaxu arjaxiyuu cabiray ka horaa ka saxiixsan kan eh, mucaawiyuu yidhi idan walaa tacaaruda baynahuma xaafidku wuxuu tilmaamay iyo jamaaca min almuxadiiiina nuqaad inaysan isqabanayninba xadiidkana muxuu ku saabsan yahay aliila waa dhaar aad dumarkaada ka dhaarato oo qur-aanku ilahay ku sharxay suurat اlbaqara xukun gooni ah weeye kandha muxuu ahaa waa xugum ku saabsan tacsiir iyo ganaax gooni ah ood adugu khiyaarkaada ku xidhan oon dhaar ahayn walaa tacaaruda baynahuma dhankaa waa la odhan karaa hijraanka fi lbeyt iyo ilaagu waa laba masalo kala duwan oon isku baab ahayn waxaa kaloo la odhan karaa midka hawshaa nabigu uu samey dumarkiisu inuu ka hijroodo ka fogaaday oo weliba uu ka guuro ka duday waa hawl nabiga ku khaas ah hawshanna waxay u taallaa muslimiinta waxaa la ohan karaa waa ficil iyo qawl waxaa la hormarin karaa hadday istacaarudaan qawlka laakiin sii aadi mayno baabulila iyo baabulhijran way kala duwan yihin baan le laba xukun kala duwan saasaa sawaab ah xadiidkuna waa saxiix idan maxaa meesha ka soo baxay waxaa ka soo baxay in la yidhaahdo haddiiba buhaari asagu muxuu qabaa wuxuu qabaa bukhaari mafhuumu qowlihi tacaala wahjuruuhunna fi lmadaajic waa hayru muctabar waa mafhuum kharaja mahraj alghaalibi falaa mafhuuma lahu qaydkaasna la ictibaaran mayuu qabaa maxaa yeelay hadday nabi maxamed baan dumarkiisa kaga hijroodeen fii hayri buyuutihinna asagu sidaasuu bukhaari qabaa xadiidkana wuxuu leeyahy waxaan qadanayna midka anas baan qaadanaynaa laakiin laa tacaaruda wasababu waa aljamcu latarjiix waxaan ku jamcinaynaa inaan kala aadno ilaaga iyo baabkan kala aadno iyo ima inaan dhahno labadu way bannaan yihiin labadu way bannaan yihiin in guriga laga hijroodo gudihiisana way bannaan tahay oo xadiidka anas iyo falka nebi maxamed baynu xujaysanaynaa in guriga dhexdiisa la joogo xagga laga hijroodo way bannaan tahay bina'an calaa qawli wahjuruuhunna fi lmadaajici iyo xadiidka mucaawiya ibnu xaydi hadda aynu haynay alqushayri labadaa macnaba waa jiraan iska ogaada ya guriga gudihiisa iyo guriga banaankiisa labadu waa bannaan yihiin wey marka isku dhacdaa inaad qol la degto ama sariirta aad kala dursiisataan ama aad furaash kala jiidataanna way bannaan tahay inaad iska dhaqaaqdo hotel soo karaysatana way bannaan tahay waxay leeyihiin haweenka in guriga looga tago waxaa ka yar kululoo aad iyo aad ku fiican ganaaxa guriga dhexdiisa in lagaga hijroodo laakiin soomaalidu dumarkeedu waxaa ku fiican in meel fog laga dawo so sidaa maa ninkii wuu duday oo kaale ila soo carceliyay odhanaysaa haddii laakiin gurigaad dhexdiisa ashoon addi noqoto waxba socon maayo xal fiicanna iman maayo maxaa kuwa damiir kale ahee cisadii sharaftu ay ku jirto waxay ka dhimanayaan oo diidayaan dumarkeena war wanaagsan in ninkeedii baa ka dudoo meel tagay la maqlo isla markaaba hawsha inay xallisa isku dayaysaa oo mar damba aysa soo noqonin haddii horaanba lagu nacayna maxaa imanaya xisaabo kaloona sheegayn وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا مؤمنين تمدك إيمان لما يسترون وحاوي وناكسا أحسنهم خلقا midka u dhaqan wanaagsan u abiicad wanaagsan muslimiinta khulqa laga hadlaya waa alkhulqu maca allah watahalluqu maca annaas wey wakhiyaarukum kuwa idinku gobsanna waxaa wey gob baa laga hadlayaa khiyaarukum linisaa'ihim kuwa dumarkooda ugu wanaagsan baa idinku khiyaarsan idinku gobsan kuwa idinku gunsane u liitana waxaa weeye kuwa dumarka u daran inaga cali soo lahaa nin raga waxaa layidhi nin raga naagu ka adag baa layidhi way ka adag tahay nacasna aa adii an anas bn cabdlahi bn abi ubaabin an iyaas bn cabdlahi bn abi ubaab waa axaabi sida raajixa ninkaas waa mukhtalafun fii suxbatihi axmed iyo bukhaari waxay leeyihiin laa tucrafu lahu suxba bukhaari iyo amed sidaasay yidhaahdeen abu xaatim araazi iyo abu surcat araazi ibn cabdilbar iyo xaafid ibn xajarna waxay rajaxayaan inuu saxaabi yahay wa huwa araajixu min xayu daliil saxaabiga qaal wuxu uhi qaala rasul sal slm laa tadribuu ha garaacina imaa allah laa tadribuu imaa allah addoommaha ilaah yaan la garaacin gabdhaha muslimaadka ha loo turo yaan loo gacan qaadin fa jaءa cumar cumar baa yimid radi allahu tacaala can ilaa rasuulilahi buu u yimid faqaala wuxuu uhi nabi allow dari'na الnisaau dumarkii baa dhiiraday waa min baabi akaluuna اlbaraakiif dari'na الnisa darina dairna cafwan dairna الnisaau dumarkii baa dhiiraday oo raggii bay ku dhiiradeen wa asaru najwa aladiina dalamuu oo kale wey qur-aankana way ku timid akaluuna اlbaraakiif waxaad odhan jirteen in aacilkii marna asagoo mudhara la sheego marna asagoo damiira la sheego la israaciyo yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatu bileyli wamalaa'ikatu binnahaar wa asaruu najmi dalamuu hal haada ilaa basharu milukum meelo badan bay qur-aanka iyo sunnadaba ku timaadaa dhib ma laha dayirna nisaau dumarki ayaa dhiiraday nuuniswi waxaa la israaciyey iyo asagoo cadba bannaanka annisaau waad aragtaan dumarkii baa dhiiradayoo raggu calaa aswaajihinna raggoodii bay ku dhiiradeen intii ka horrayseen gacan qaaday nabi allow haweenku waa naga dambeeyeen buur markaa tiri lama taaban karo baaldhowr bayba la baxeen cumar baa soo dacweeyey riwaayaka xadiidku uu leeyahay dairna الnisaءu calى aswaajihinna wasaa'at akhlaaquhunna calى aswaajihinna mundu nahayta can darbihinna buu cumar xataa dhaqankoodii baa xumaaday wayba kibreenba maalinkaa tidhi far looma qaadi karo far dheeraatay bay nabaa low noqdeen ee ka tali haddee farahasa nabigaa fasaxay fii darbihinna in xoogow la edbiyo fa ataafa waxaa ku soo geedaamo oo ku soo guuray biali rasuulilahi guriga nebi maxamed nisaaun kaiir dumar fara badan baa waagi dambe baryayba iskugu yimid gurigaasubaa oo dacwoonaya yashkuuna ka sheeganaya aswaajun raggooda ka sheeganaya toddobaatan xadiidkii riwaayada kale toddobaatan dumara guriga nabiga aroor kusoo kallaaday waa sidee xalay baa nafta lagaga goy nabi somadnka la adbiyo bal aan soo tukaday isuga <laughs> dacwadii waa u timid farahasa nabigu waa fasaxay fii darbihinna in la xawdiyo faataafa waxa ku soo geedaamay wey ku hareer guriga lema qaadi kare hareeray ka soo istaageen biaali rasuulilahi ay biaali beyti rasuulilah rasuulka ilaahay gurigiisii buyuuti rasuulila nisaaun kati dumar fara yashkuuna ka sheeganaya aswaajahuna raggoodii dhibkay u geysteen faqaala rasuululahi muslimiintuu nabigu la hadlay maalin aroortii dambe wuxuu ihi laqad ataafa waxaa ku soo gadaama oo yimid hareereeyey biaali muxammadin aalkii muxamed waxaa hareereeyey nisaaun kaiir dumar fara yashkuuna aswaajahunna raggoodii dacwanayo ka sheeganaya laysa ulaa'ika kuwaasi dumarku ay ka soo cebadeen ma aha bikhiyaarikum gobtiinna ma aha rag wanaagsan maaha gabdhaha muslimaadka nimanka intay u gacan qaadeen ku kalefa inay iisoo dacwoodaan niman liita wey war gabdhaha u naxariistaoo mar damyaan laysoo dacwoonnaba saasuu leeyahy rawa abu daawuud biisnaadin saxiixin sidaasuu xaafidkuna fi lisaaba ku yidhi idan bal wuu ku dhaarta nabigu sal slam waladii nafsu muxammadin biyadihi ma ulaaika bikhiyaarikum ma aha nimankaa niman wanaagsan wa waa umulciyaal waa xaaskaadii waa naftaada ka jecel bidaanka dhaxalka waad lahayd xaggeed u qowdhabanaysaa sidii dabeerkii waxaad rabaa meesha af baa wada hadlaa qaabab kala dumarka loo yar cadaadayoo loo edbiyaa meeshu qowl wax ku qaban maayo kuwa kasii daribaba jiraba qowlu subanhu uu yidhi cafwan cumar uu yidhi bidaalin mucjamatin maftuuxatin dadaal dhibicila oo kor dhaban uma hamza maksuura iyo hamso hoos dhigan uma ra'in saakina ra' reeban uma nuunin nuun loo dambaysiiyo da'irna la yidhaahdo waa maxay ay ijtara'na waa dhiiradan wey ijtara'na waa dhiiradan ijtara'na dhiirasho wey jasaarada wey qowlu ataafana axaatay la mid tahay hareereeyeen ama isu gadaameen wey can cabdillaahi bni camni cas radi allahu tacaala canhum ana rasul sal maxaa falsafada ah falsafada ku saabsan nadariyadda ku saabsan dumarka in la garaaco oo loo gacan qaado oo la xawdiyo la edbiyo meel dheer ma jirto shareecadan asal usuusheeda waxaa ka mida ah, xaq oo lagu leeyahay ruuxii laga keeni waaye ee laga soo saaro maxaa lagu sameeya ya xoog baa looga qaadaa xoog hadday doonto ha keento in la dilo kow laga siiyaba soom baa lagu kari waaye sakada bixi baa lagu kari waaye xaqii agoonta bixiba islaanta biilkeediiba laga soo saara waay carruurta biilkoodaba laga soo saara wuuna bixin karaa maxaa xukuma waa la xidhaya xadhig waa la baqdhabaya si ul loogu wada hadduu doono si loo ganac nafta laga goynaya yacni man manaca xaqan waajiban wajaba akhduhu minhu qasran wa qahran haddii laga qaadi waayona xoog baa lagaga soo hadii la keri waayo waa la dili waa masalatu ijmac bayn almuslimiin dumarkii muslimaadka ahaa hadii xaqii zawjka ay meel kaga dhacaan oo laga keri waayo maxaa bannaan in la edbiyo intaan gabadhaqaya hadda bangaani mahaye xoogo dhurbaaxa la taaban xaggee la taabanaya dhabarka iyo garbaha iyo meelahaas wejiga loo dhowaan maaye laakiin in lagu feerbarto ma aha in lagu feerbarto gabdhihii sidii cadow loola dagaalamo hawshu meesha ma taalo halkaasay ku salaysan tahay haddii ruux walbo bini'aadanoo xaqi lagu laha laga soo saaro ay bannaan in la ganaaxo in la xidho in la garaaco bal in la dulo ay bannaan tahay gabadhii muslimadda ahayd xaqii ninkeeda iyo ubadka laga soo saaro waxaa bannaan hee in la yar xanoojiyo waa intaa un falsafad wax kale ma jirto waa masale sharciga ah kama carari kartaan falsafadan shayaadiinta iyo reer galbeedku intaad maqashaan aniga sheeko kale ayla imanina وعن عبد الله بن عمرو عاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا الدنيا متاع وكميل المتاع في اللغة في اللغة العربية وما ينتفع به وحول بولا ديفسدو oo lagu nasta mataaca la yiraahdaa lagu meel gaaro addunya addunyadu mataacun waa shay la dheefsado lagu meel gaaro raandhiis dambana aan sii lahayn wa khayru mataaci dunya adduunyada dheefteeda waxa u khayr badanna waxaa weeye almar'atu الصaalixa haweeneyda wanaagsan wa qiyaasu اlcagsi huna صaxiix haweenayda xunna waa shayga ugu dhibbadan adduunyo yimaada reeraha dumiya markii nabigu calayh salaat wasalaam kama tegin ummaddayda fidna ooga daran dumarka iyo maalka iyo adduunyada idan almara asaalixa haweeneyda wanaagsan dowlad ayadaa dhista ubad ayadaa keenta ummad ayadaa kicisa mustaqbalkeena ayaduu ku xidhan yahay idinku meelaha iska joogtaane dumarka waxaa la raba inay soo saaraan ummadna anfacda dhallinyarana anfacda nimankii xilka muslimiinta qaban lahaa ee mustaqbalka loo aayi lahaa rawaahu muslim wallah subxana wa tacala